adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa baratankee bilowda bilowgii adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa raxmidaya weeyaan kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa axad weyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal oktoobar sanadku waa labada kun saddex ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa kulmada horyaalka brimer leaga kuwa ugu xiisaha badan waxaa jira derbiga weyn ee derby united iyadoona waxaweyaan derbiga manchester waa derbi manchester weyaan iyadoona kooxda kubadda cagta manchesity iyo weliba kooxda kubadda cagta united ay wada ciyaari doonaan traford waxa weyaan kolan xiise badan ayaa ka dhici doona caawa labaiyo tobanka maqnimo qadar soddon daqiiqa haalan iyo ciyaartooyda waxa weyaan diyaar weyaan iyadoona kooxda kubadda cagta united laakiin ciyaaryahaan muhiim ah ay ka dhaawacan yihiin labada macalin baa beb guardola iyo weliba tanhaag maxay ka yidhaahdeen sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulanka kale ee anfield stadium ka dhici doona kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta nottingham forest waa kulan xiise badan weeyaan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka kale ee xiisaha badan ee dhexmari doona kooxda kubadda cagta ee inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta roma sidoo kaleeto napoli iyo weliba ac milan way wada ciyaari doonaan dhanka talyaaniga weeyaan waa kulan xiise badan sidoo kale waxaynu eegi doonaa derbigii weynaa dhexmaray kooxda barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid real madrid ayaa laba gooli hal ee ku garaacday kooxda kubadda cagta barcelona judi belgham weli waa uu acdaleynayaa innaba caadi maaha judi belgham sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka brimier leaga kulamadii la ciyaaray kooxda arsenal shan gool ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta sheffield united waxyaabaha laga diiwaangeliyay inkatia waxa uu dhaliyey saddexleydiisii gool ugu horeeyey arsenal sidoo kale chelsea iyagu waxaweyaan weli xaalad dhibaato ayaa haysata kooxda kubadda cagta barenford iyo garoonkooda ay saafubadish u garaacday qodobadaasi qodobo kaleetaynu eegi doonaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho xaqiiq dhegeystayaal waxaynu ku bilaabeenaaye kulankii xiisaha badnaa el classico ayaynu ku bilaabeenaa iyadoona koox cagta united weliba koox cagta masity wada ciyaari doonaan waa derbi kale weeyaan iyadoona sidoo kale derbiyo kale jiraan sida kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona inter milan iyo weliba koox cagta roma waa kulan xiisa badan inkastoo uusan derbi yahayn laakiin mar weliba waa kulan inaba aanan caadi ahan oo aad iyo aad u badan weeyaan waxaa la iska hor imaanaya lukaku iyo weliba kooxdiisii hore inter milan sidoo kale napoli iyo milan waxa weeyaan waa kulan kale oo aad iyo aad u xiiso badan balse haddiinu eegno kooxda kubadda cagta real madrid iyagu waxa weeyaan waa koox inabaanan caadi ahayn mar weliba kooxda kubadda cagta marengeyska waxa weeyaan eh, waa kooxda ugu fiican ama kooxda ugu khatarta badan horyaalka wadanka eh, spain la liigaha waxa weyaan barcelona iyagu ay wanaagsan yihiin laakiin mar waliba waxaa ka wanaagsan kooxda kubadda cagta real madrid markaynu eegno waa kulankan iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid waxaa weyaan guul ay mar weliba koox ay badisaa saddexda dhibcood qaadataa waa koox khatar badan waa koox waxaweyaan iyagu waxaweyaan aad iyo aad u fiican markaynu egno barcelona iyagu waxaweyaan awoodoodii way soo bandhigeen dhanka bosishonka kubadda heysashada waxaweyaan barcelona dhankoodii caadi ayay ka tahay mar weliba waxaweyaan ugu yaraan dhanka bol bosishonka boqolkiiba konton iyo saddex ama kubadda heysashada waxaweyaan baarsha ayaa wanaagsaneed oo konton iyo saddex boqolkiiba halka boqolkiiba afartan ay haysatay kooxda kubadda cagta marengeyska koornada lix koorna ay tuurteen barsha oo gurigooda lagu ciyaarayey halka real madrid igoon banaanka waxaa weyaan saddex koorna ay tuurteen markaynu egno banooniga ama total baaska la sameeyey shan baas ayay sameeyeen barcelona halka ay dhamaystir baasaska ay sameeyeen afar baas halka kooxda kubadda cagta marengeyska real madrid waxaa weyaan iyagu shan baas ay sameeyeen Eh, afar boqol afartan iyo toddoba baas ayay markaasi ay dhamaystireen dhanka dhamaystirka baasaska real madrid ayaa xalay ka wanaagsaneyd koox kubadda cagta barcelona iyagu afar boqol toddobaatan lix baas ayay sameeyeen oo combliid ah ama dhammaystiran laakiin waxa weyaan real iyagu waxay sameeyeen afar boqol afartan iyo toddoba baas marka aad iyo aad marka markaynu eegno shaafi eh, waxa weyaan waa uu ciyaaray barcelona xidigo muhiim ayaa ka dhaawacnaa waxbay sidaas ay tahayna barcelona waxa weeyaan qeybta hore ciyaarta eh, ka gundogan ayaa gool kuwad bilaabayba waxa weeyaan eh, qeybta hore ciyaarta waxay ahayd eh, hal gool oo ay ku hogaaminaysay koox kubadda cagta barcelona oo waxba waxa weeyaan madrid iyagu inta badan oo lagu yaqaanaaba muddooyinkii ugu dambeysayba waxa weyaan qeybta hore inta badan qeybta dambe wanaagsan yihi real madrid markaynu egno barcelona waxa weeyaan ciyaaryahanadii muhiimka ahaa way ka dhaawacnaayeen waxaa ciyaarayay jo falkis ferran torres fermin lobas xalay waa ciyaaray wiilka daadayar baldi jow cancelo gafi kai gundogan inag martines christenson aruqo xalay waxa weeyaan eh, isagu waxa weyaan jeeb gashtay ninka lagu magacaabo finish yajiya mar waliba fini iyo weliba waxa weeyaa ninka la yiraahdo ronaldo aruqow waa laba ciyaaryahaan inta badan waxa weyaan barcelona mar waliba ay la ciyaareyso real madrid aruuqo waa in markasta uu ilaaliya ninka layihaahdo eh, fini jia laakiin waxaa masraxa qabsaday ninka lagu magacaabo judi billingham waa ciyaaryahaan labaatan sano jir ah. sidaasi ay tahayna waxa uu ka maskax fiican yahay ka khatar badan yahay ciyaaryahanada labaatan sano jirka ee eh, soddon sano jirka ah ilaa iyo dhowr iyo sano jirka ah. marka ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan markaasi dabcan ka ciyaara qeybta dhexe dadku inta badan waxay is weydiinayaan judi bellingham ma weeryahaan ma garab ma lambarka sagaalaad weeyaan laakiin sidaas ay tahana judi waxa weyaan waa ciyaaryahaan mar waliba waxa weya boosas kala duwan ciyaara isagu laakiin sida caadiga ah wuxuu ciyaaraa qeybta la yiraahdo eh, qeybta dhexe ee eh, attack midfielder oo central eh, midfielder waa ciyaaraa oo qeybta dhexe ciyaarta oo markii la eego inta badan waxaa loo soo gaabiyaa c a ama c m labada meelba waa ciyaaraa juudi marka xil ciyaareedkan waa ciyaaryahanka ugu khatarta badan horyaalka wadanka spain isagoo xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid saddex iyo toban kulan uu ciyaaray saddex iyo tobankaasi kulanna saddex gool ayuu dhaliyey saddex gool ayuu caawiyey xilli ciyaareedkan waxa weyaan laliigaha toban kulan uu ciyaaray toban gool u dhaliyey laba goolna uu caawiyey marka xilli ciyaareedkan ninka ugu goolaka badan ama goolasha ugu badan dhaliyay waa ninka lagu magacaabo juudi bellingham toban gool xil ciyaareedkan laliigaha ayuu haystaa in ka badan roberto lowandowiski waryahanada waaweyn ee jooga gudaha sbein ama sbeinba ka ciyaara ciyaartu waxa weyaan qaybta dambe markii lasoo laabtay juudi ayaa banooni waxaweyaan banaanka ka cantuugay waxaweyaan gool wuxuu ahaa saaruuq ah oo aadaad u qurux badan Eh, laakiin waxaa leeyahay teris tergan qalad ayuu sameeyey waxa weyaan goolkaasi oo kale wuu badbaadin kara lakiin sidaas ay tahan juudi waxaweyaan gool aad u qurux badan ayuu dhaliyay kadib isla juudi waxaweyaan gabagabada ciyaarta sagaashan lagu daray laba daqiiq ciyaarta sii mareyso waxawey xilliga dhimashada luka mudrij ayaa banoonigaasi dabcan soo qaaday ama soo xambaaray asagay markaa ka caawiyey lukow waxa weyaan dani ayaa soo qaaday kadib luka ayuu siiyey kadibna lukan waxa weyaan juudi ayuu sii siiyey kadibna juudi waxaweyan goolkaasi ayuu ka dhigayba kii labaad oo il classico ka dhaliyo marka juudi ciyaaryahankan innaba caadi ma aha markaynu ogno xil ciyaareedkan juudi billingham fenicia chia iyo rodrigo waa saddexda ciyaaryahan u khatarta badan laakiin ninka ugu fiican waa ninka la yidhaahdo eh, juudi billingham chia xil ciyaareedkan waxba mahayo oo isaguo xil ciyaareedkan waxaweyaan toban kulanoo ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay laba goolna waa uu caawiyay keliya haddii ninka la yihahdo judi bellingham uusan joogi lahayn xil ciyaareedkan waxa weeyaan real madrid kaalinta afraad iyo lixaad iyo shanaad iyo meelahaasa laga soo qaban lahaa ilen sababta tahay isaga ayaa ah ugu badan siiya waana sababta real madrid xil ciyaareedkan ay u doonteen ama xil ciyaareedkan waxa weeyaan haddii aysan judi bellingham aysan soo qaadan lahayn xaaladoodu aad iyo aad ayay u xumaan lahayd ninka lagu magacaabo ciyaaryahanka eh, joe falkis bandhigiisii aad yaday u khatar badnaa laakiin sidaas ay tahana wax fiican ma uusan sameynin joe kanselo goolal badan ayuu cunay marka ugu dambeyntii guushu waxay raacday ninka la yihahdo judi iyo weliba real madrid real madrid hadda hogaanka horyaalka wadanka sbain iyaga ayaa hogaaminaya sideed iyo labaatan dhibcood koo iyo toban kulan sagaal kulan ayay badiyeen halka jeruna xil ciyaareedkan iyaguna laga yaaban yahay oo sideed labaatan dhibcood ay leeyihiin kow iyo toban kulanna ciyaareen sagaal kulan marka real madrid iyo iyo iyo koox kubadda cagta jaruna waa saddexda waa labadaba isku mid weeyaan soalaano kale kow kulan ciyaareen labada kooxoodba mid sagaalay badiyeen mid hal jeeraa laga raacay min hal jeer ay barbadhac galeen real saddex labaatan gool ee dhalisay jeruna shan gool oo jeruna ayaaba ka wanaagsan real madrid iyo barcelona labadaba halka laakiin real madrid difaacoodu wanaagsan yahay xil ciyaareedkan sideed gool ayaa laga dheliyay halka jeruna saddexiy toban gool halka barshana iyaguna labaiyo toban gool laga dheliyay xil ciyaareedkan oo horyaalka wadanka sbena ah. marka waxa weyaan waxaa aad loo amaanaya judy bellingham laakiin sidaas ay tahana judy bellingham waxa weyaan ciyaaryahanka la yiraahdo luka mudrij iyo weliba kamafinga waa labada ciyaaryahan bedelay shaxda ama markii la eego ciyaarta ninka lagu magacaabo mafinga ayaa la keenay waxaa lagu bedelay ninka layidhaahdo mendi halka ciyaaryaanka kale waxa weeyaan luka mudij isaguna ciyaarta laga saaray lukow ayaa markaas la bedelay tony crus lagu bedelay marka lukow isagana in naba caadi maaha oo isagu waa ciyaaryahan jikadoora waa ciyaaryahan weyn sidaas ay tahana waxa weyaan waa soddon iyo sideed sano jir waxa weyaan iyo todoba jir meelahaas weyaan marka locomodrig isagu waqti qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee real madrid marka real madrid way guuleysatay barcelona waa la garaacay gurigood ayaa lagu garaacay laakiin sidaas ay tahaana shantii kun lagu dambeysayba afar ka mida ah gurigood ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta barcelona waana sababta barcelona iyagu inta badan markii banabu iyo santiago waxa weyaan camno iyo banabo markii lagu ciyaarayo barcelona waxay jeceshaa markii banabo lagu ciyaarayo halka real madridna iyagu ay jecel yihiin markii lagu ciyaarayo camno waxa weyaan laakiin barcelona xil ciyaareedkan garoon amaah ayay ku ciyaarayaan oo xil ciyaareedkan garoonkoodii ma ku ciyaarayaan oo garoonkooda waxaweyaan dhismo ayaa ku socda ee camno stadium Eh, markaynu eegnana koley real madrid way badisay hogaanka horyaalkana gacanta ay ku haysa sanadka horyaalka gacantu waxa weeyaan barcelona iyo real madrid iyo jarona saddexdaasi ayuuna u dhexeeya marka waynu arki doonaa gordon waxaynu eegi doonaa derbiga weyn ee u dhexeeya kooxda kubadda cagta united iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester city taageerayaasha ama jamaahiirta waxa weyan labada kooxood kala taageera iyo kuwaba nalala falanqeynaya waynu siin doonaa saaxiibadana waxay soo wici karayaan leelanka radio kulmiye oo barnaamijka si toos ay ah kaga qayb qaadan karayaan siddeetan iyo lix konton iyo lix lixdan soo wici karayaan saaxiibada seulement pour les bobos. Nous on vient dans mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à Yambadi, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à Yambadi, y'a pas de raccourci. hagaag dhegeystayaal markaan haddiinu eegnana derbiga weyn ee united iyo weliba mancity waxaweyaan waa derbi weyn waa waxaweyaan labadan kooxood waa laba kooxood mar weliba xifaadtama tobankii sano ugu dambeysana man city ka wanaagsaneyd kooxa kubadda cagta united laakiin sida caadiga taariikhda ma united way ka sareysaa oo way ka badan tahay oo way ka badis badan tahay kooxda kubadda cagta city kulanka ugu xiisaha badan premier leaga ee todobaadkan ayaa waxa uu dhexmari doonaa ma united iyo weliba kubadda cagta mancity waxaana ka dhici doonaa gegada traford labada kooxoodba waa laba kooxood markaasi dabcan aada u khatar badan xil ciyaareedkan kulanka ma united iyo mancity markaynu eegno wuxuu soo geli doonaa lixda maqrinimo qadar soddon daqiiqa kulankan waxyaabaha ugu waaweyn laga diiwaangeliya waxaa ka mid ah kulankan wuxuu noqon doonaa kii boqol iyo ee manchester derby waxaanu kusoo beegmayaa boqol maalmood uu kadib markii masity ay guula ka gaadhay kooxda kubadda cagta f ga markii la eego eh, united ay ka gaareen haddaba ma united ayaa dooneysaa oo waxay dooneysaa inay guul xiriir ah eh, ee gurigooda ku gaarto city ama ay garaacdo ma city markii ugu horeysay tan iyo eh, waxa weeyaan labada kun iyo sideedii sagaalkii iyo kulan city ku badisay meel ka baxsan garoonkeeda ayaa ah kooxda ugu badan ee ku guuleysatay traford marka waxaa leeyahay guushan ama guushoodii keliya ee afartii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka booqdeen united waxa ay ahayd guushii labayo hale november labakulabaaatanka markaas iyo saddex kulan ay koox markaasi dabcan garoonkooda ku garaaceen haddaba markaynu eegno labada kooxoodba waa laba kooxood markaasi dabcan ciyaaryahaan muhiim ay ah haystaa halkan waxaa weeyaan haalan ayaa jooga ninkan halka kaleeto kooxda kubadda cagtama unitedna hojeland ayaa jooga waa laba ciyaaryahaan markii la eego aada u khatar badan bruno fernandes iyo weliba casamiro xidigihii waaweynaa halkan markaad eegto benardo silva iyo weliba ciyaaryahaano khatar badan ayaa jooga sida julian alfares duku waxaweyaan bandhigiisiga la doonaya maanta oo kale marka labada kooxoodba waxaa la sameeyey shaxda isku dhafka ah weerarka waxaa la qaatay fodin haland iyo wilbarash halka qadka dhexe ninka lagu magacaabo fernando waa ninka layihahdo fernandes ninka layidhaahdo waa bruno fernandes weyaan rudri iyo alfares marka halkan qadka dhexe waxaa laga qaatay united keliya ninka lagu magacaabo fernandes halka difaacana gafardiol disasi waa dias weyaan stonis kahil walker iyo ederson marka keliya munited waxaa laga qaatay laba ciyaariyaan waa rush iyo ninka lagu magacaabo fernandes taas oo ka dhigan in shaxda isku dhafka ah ee labada kooxoodba ayay ku badan yihiin kooxda kubadda cagta mancity sida halan fordin alvares rudri kyle walker stones dias gavardiol ederson waa dhammaan ciyaaryahanadaasi waxay kawada tirsan yihin koxda kubadda cagta mancity marka laakiin kulankan sidaasi ay tahana kooxda kubadda cagta mancity waxa weeyaan kooxda kubadda cagta ma united ma united iyagu waxa weeyaan waa koox mar weliba eh, aad iyo aad u khatar badan oo aan dabcan kulamada waaweynka inta badan ismuujisaa laakiin sidaas ay tahayna koox kubadda cagta masidi waxa weeyaan united waxay haystaan fursad aad iyo aad u qiimo badan fursad aad u qaaliya ayay haystaan sababtay tahay kooxda kubadda cagta masiti labadii jeer ugu dambeysay aweyga ama banaanka ay aadeen waa la marka waxay welfas ay sameysay haddii ay sameyn waayaan kooxda kubadda cagta united kole waynu arki doonaa oo welfas way garaacday arsenalna way garaacday marka hadaba golaya honana victor lindelof ninka lagu magacaabo harry maguaya frin diego dilot amberbat casamirow rush eh, ninka lagu magacaabo bruno iyo ninka lagu magacaabo eh, mont iyo hochland ayaa kulankan lagu soo bilaabi karaya laakiin waxaa shakil gelinaya casamirow oo kulanka laleeyahay amuu kulanka maqnaan karaya laakiin waxaa macquula ah inuu kulankan uu ciyaaro eh, markaynu eegno akanji ayaa ka maqnaan karaya iyo weliba kevin debruni labadanba way siegi doonaan kooxda haddaba markaynu eegno shantii jeer ugu dambeysay wada ciyaaraha labadan kooxoodba markii ugu dambeysay mancity ayaa garaacday laba gool iyo hal waxayna eh, ku garaacday kooxda kubadda cagta eh, eh, united markaynu eegno garoonkooda oo f a cabka finaalkiisii ayaa laga qaaday oo kay gundugan ayaa labadaba gool badeliyo markii ugu dambeysay weyaan markii ugu dambeysay laakiin horyaalka markaynu eegno markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta united ayaa laba gool iyo hal ku garaacday afar january labada bilowga sanadkan waxa weeyaan jack ayaa gool koowaad bilaabay kadibna bruno fernandes iyo marcos rashford ayaa labada goolba dhaliyay marka waa kulan xiiso badan markaynu eegno shantii jeer ugu dambeysay labadan kooxoodba ay ciyaaraan waxaa awood badan oo markii la eego kooxda kubadda cagta mancity tusaalahaan oo kale labada jeer ugu dambeysay horyaalka way wada qaateen halka labada kun iyo labaiy labaatankana labadan kooxoodba homiawey loo maray kooxda kubadda cagta united ayaa la garaacay oo homiya wey loo maray labada kun labaatanka iyo koiy labaatanka ah kooxda kubadda cagta united waxa weeyaan shan dhibcood ayay ka qaadatay afar dhibcood ayay ka qaadatay oo hal jeer way garaacday mar marna barbaro galeen labada kun sagaaliyo tobanka labadan kooxood waxa weeyaan united ayaa homi awey u martay kooxda kubadda cagta mancity marka mancity ma united aad yaad u taqaantaa kooxda kubadda cagta mancity labada kun sideed tobankii labadan kooxood waxa weeyaan homi awey waxaa loo maray kooxda kubadda cagta united oo la garaacay oo mansity ayaa saddex gool iyo hal ku garaacday gurigooda kadibna waxa weeyaan eh, mar kalena saddex dhibcood ka qaadatay markaasna waxay ahayd koiy november laba markaasna beb guardiola jose marino ayaa markaa tababar u ahaa kooxda kubadda cagta ee eh, united sidoo kale labada kun todobiy tobankii labada kun iyo sideediyo tobankiina markaynu eegno labadan kooxoodba waxa weyaan xil ciyaareedkaasi eh, labadaba way kala qaateen oo markii la eego laba kun lixiy tobanki iyo tobankiina labadan kooxood waxa weeyaan mar ma united ayaa laga badiyay laba iyo hal marna kulankaa barbardhac goolalaaniyo ku dhammaaday labada kun shan iyo waxa weeyaan afar dhibcood ayay qaadatay kooxda kubadda cagta ma united oo mar way garaacday marna barbardhac ayay gashay markaynu eegno labada kun afar iyo labadan kooxood bay kala qaateen mar afar gooli labo ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta ma united drafood waxa weeyaan waxay ahayd labaiyo tobankii abril labada kun markaasina waxa weyaan ciyaaryahanadii sida ashleyangi filani imata smolin iyo xidigahaasi ayaa markaa eh, ku raaxaysteen eh, waa tababarihii markaasi lucifan hal ayaa tababaro u ahaa hal kooxda kubadda cagta unitedna masiti weyaan xilligaasi uu tababaro u ninka lagu magacaabo manuel belegrini markaynu eegno labada kun labaiyo tobankii iyo saddex eh, iyo tobankiina loo maray oo labadaba jeer la garaacay kooxda kubadda cagta masiti waa xilli ciyaareedkii waxa weeyaan Eh, labada kun iyo labaiyo tobankii iyo saddexiyo tobankii markaasina kooxda kubadda cagta ma united ayaa dabcan ka awoodroonaatay waa sanadkii ugu dambeeyey eh, sar flexon waa ninkii odayg ahaa ee eh, ferguson sanadkiisi labada kun saddexiyo waana markii ugu dambeysay horyaalka oo ay kooxda kubadda cagta ma united toddobaatan iyo sideed dhibcood waxa weeyaan aan idhaahda weeraan markii ugu dambeysay weyaan sideetan iyo sagaal dhibcood ay kaga qaaday kooxda kubadda cagta macity sanadkaasina kooxda kubadda cagta man united oo markii ugu dambeysa horyaalka weyaan soddon iyo kulan oo ay ciyaareen sideed labaatan ayay shan jeer ayay barbare galeen shan jeer ayaa la garaacay sideetan gool ayay dhaliyeen halka mancity waana waxa weeyaan waa kulankii ama kulamadii ugu dambeeyey tobankii jeer ugu dambeysa weya marka waxaad arkaysaa in labadan kooxoodba la saadaalin karaynin oo laba kulanba waxay yihiin laba kulan ama waxay yihiin laba kooxood aad u khatar badan guud ahaan markaynu eegno kooxda united toddobaatan iyo todoba jeer ay garaacday mancity halka mancity iyaguna ay garaacda kooxda kubadda cagta united konton iyo jeer konton iyo saddex jeerna ka mid ah barbare la galay kulankan waxaynu xasuusnaa kulankii xisaab badnaa lagu kala labaatanka dhex maray lix gool iyo saddex gool filfodin haalan waxa weyaan xil ciyaareedkii hore weyaan markaasina koox kubadda cagta lix gool ku garacday marka waynu arki doonaa maadaama trafod lagu ciyaarayo laakiin waxay haystaan fursad aadaad u qiimo badan koox kubadda cagta sababtay united waxa weyaan eh, waxa ka maqan ninka lagu magacaabo mancity kevin debrunia marka kevin debrunia waa ciyaaryahan aad iyo aad u khatar badan mancity waxay ku ciyaari kara shaxdan golay ederson eh, govardiol ruben dias stonis kyle walker bernardo rodri julian alvares vilfordin doco iyo halan waa shaxda macquulka weyaan markaynu eegno liverpool iyaguna ay ciyaari doonaan waxa weyaan shanta galabnimo kooxda kubadda cagta liverpool iyo nottingham forest wada ciyaari doona liverpool waxa weeyaan eh, sanadkan iyaguna waxay kamid yihiin kooxaha ku tartamaya horyaalka waa spors liverpool man city iyo arsenal markaynu eegno alison iyo weliba eh, ninka lagu magacaabo tasimarkaas vantage matib arnold gagbo magaliser ninka lagu magacaabo sobasalai saalax iyo diego jota iyo ninka lagu magacaabo eh, dias ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa waxaa ka dhaawacnaan doona robertson jones ninka lagu magacaabo tiego alcantara waa dhaawaclihii weynaa marka eh, liverpool waxay doonayaan iyaguna markaa dabcan inay saddex iyo ay hantiyaan ay qaataan oo hadda labaatan dhibcood ay leeyihin hadee badiyaan saddex dhibcood ay ku darsanayaan oo saddex labaatan marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiisa badan tan forest lakiin waa koox innabaanan caadiyan dhib badan markaynu eegno eh, laliigaha atletico madrid iyo weliba waxaa wada ciyaari doona koox kubadda cagta deportif alaves waa caawa shanta galabnimo waa galabta caawa weeyaan eh, kow iyo tobanka habeennimo halka talyaaniga waxa weyaan roma iyo weliba waxaa wada ciyaari doona koox kubadda cagta inter napoli iyo milan way wada ciyaari doona waa kulan aad iyo aad u xiiso badan dhanka kaleetana chelsea weli xaalad xun ayay ku jirtaa oo kulankii shalay laba gool ayaa lagu garaacay jelosia staffobridge waxa weyaan staffobridge saddexdii jeer ugu dambeysay booqatay brentford way ku guuleysanaysay halka gandarisna iska baashaalayaan oo shan gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta shivil markii ugu horeysay taariikhdana hatrig ayuu dhaliyey xiiraanka inkatia oo ciyaaryahan aadad u daayar marka isaguna goolkaasi uu dhaliyey waxa uu u hibeeyey eedadiisa oo waxa weeyaan xaalad xanuun haysatay muddooyinkii ugu dambeysay inkatia ciyaaryahan khatar badan sideed iyo labaatan daqiiqo konton iyo konton iyo sideed daqiiqo waa saddexda daqiiqadaha uu dhaliyey sidoo kaleeto fabio fiera isagana aad iyo aad ayuu u waxdareeyay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorida idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee markan falaqeynta ciyaarihii dhacay aynu ku bilaabeynaa iyadoona guud falaqeyn doono kulanka ugu xiisaha badan jira derby manchester balse el classico ayaynu ku horumareynaa cabdicasiis ciid beyred ayaa la jooga bal beyred soo dhawow waxaa weya juudi billingham shalay waa uu cadireeyey waa daawanaysay oo dabcan hal meel ayaynu ka wada daawanaynay juudi billingham waxaa leeyahay sanadkan iyo sanadada soo socdaba waxa weeyaan waa dab holac isagoo dabcan taariikh sameeyey waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay dee dabcan isagoo real madrid isagoo labaatan sana jirahan haddana laba gool u dhaliyo dabcan haddana wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey safashidiisii ugu horeeyey wacdareeya sidoo kaleeto waxaa leeyahay waxa uu xataa jabiyey rikoorkii ninkii weynaa oo halyeyga ahaa ziizo zidan isagu waxa weyaan waxaa leeyahay xil ciyaareed weligii uma dhalin toban gool isagoo laakiin waxa weyaan dhowr iyo toban gool ayuu sii maraya xil ciyaareedkan isagoo ka cusub kooxda bal soo dhawow bal ka waran guushiay gaartay koox kubadda cagta madrid waa maasan tahay cabdirashiid runtii ciyaar xiisa badanaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona kulan ka tirsan alclassico horyaalka laliigaha sbaanishka mid kamid a ah kulamada ugu xiisaha badan caalamka marka la eego ama ciyaaraha heer kooxeed ee qaaradda yurub marka la eego kooxda real madrid waxay sameysay runtii combag cajiib ah oo ay ku sameysay kooxda barcelona sida muuqatana ambiintii barcelona ee rikoorka guuldaro la-aanta wuxuu kusoo dhamaaday gacanta judy billingham iyo real madrid oo uu jika waxay la kulantay barcelona goolay dhaliyeen la hormareen eh, qeybtii hore ee bilowga ama bilowgii ciyaarta xidiga ilkay gundogan ayaa u dhaliyay gool ay markaas ka qaldeen bruni ay qaldeen xidigaha real madrid sida muuqato maysan difaacan barcelona oo markii ciyaarta laga soo noqday cambio daqiiqadii iyo lixdanaad ee ciyaarta judi billingham ayaa dhaliyay runtii gool aad iyo aada u qurux badnaa oo kamid ah runtii goolasha lagu qiimeeyo xidigaha qadka dhex ka ciyaara si guud markaa goolkaasoo aragta waxa ugu horreya kugu soo dhacay waa xidigihii paul scolis iyo stephen gerard iyo fran lambard iyo david beckham iyo xidigaha inta badan shoots eh, ka haweysta qadka dhexe iyo sidoo kale banaanka hore ee dishootaha marka billingham runtii dad badana ku dhiganaa cabdirshiido oo u badnaa taageerayaasha barcelona iyo si kale taageerayaasha kale kala duwan kubadda cagta waxaad moodaa laakiin inay ka fuqi doonaan marka la eego ninkan bandhigiisa isagoo kooxda dhawaangal ku ah hmm. goolasha uu dhaliyay natiijooyinka uu siiyey real madrid kulan walba oo debis u ciyaaray ama champion league ha noqdo ama laliga spanish ha noqdona waa u dhalinayaa waxaa laleeyahay waxay dhahaanba taageerayaasha kooxaha kala duwan wuxuu dhaliyaa kubad raacisa ama abuurterigu uu soo tafo hadda shalay arkayna brunigi uu ku berbereeyay ciyaarta meesha uu ka shooday juli billingham sidaasoo kale goolka labaad isna wuxuu ahaa qurux badan oo runtii ay soo dhiseen xidigaha karfahal iyo luco mudrig una markaa si qurux badan u dhamaystira xidiga juli billingham marka real natiijo fiican heshay waxay ka heshay ambitic inay jabisay sidoo kalena saddex dhibcood iyadoo aweeye ay qaadatay judi billingham taariikhuu ka dhigay classico xidig dhawaangal ku ah real madrid laba goolna ka dhaliyey natiijadii ciyaartana dili ayuu noqday oo xataa zidaan uu ka hormaray oo aan xataa marka la eego natiijooyinka goolasha kulamada haatan uu ciyaaray iyo zidaan intuu joogo marka laisku daro xataa kulamada ugu horreeyay waxaa aad u badan natiijada iyo goolasha uu dhaliyay xidiga judi billingham oo isagoo ingiriisa oo riyaalka ku cusub ka tagay bundes haddana badhigiisa runtii aada u cajiib u yahay marka real madrid guulay uqalantay gaartay runtii marka la eega ciyaarta ee cabdishib markanu eegno tobabaraha kooxda kubadda cagta barcelona shef fernandes waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisii baarsha ay wanaagsaneyd sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday inay u qalmeen saddex dhibcood inay qaataan laakiin janiska ama fursadihii real madrid ay ka faa'iidaysteen markaynu eegno xidigaha kooxda kubadda cagta barcelona qaybta hore aad yaad ay ugu wanaagsan laakiin ciyaartu waxa weeyaan arkaysa arkaysaaba mar waliba haddii aad fursadaada aad khasaariso in markaa dabcan adiga lagu imaanayo markaad eegto barcelona xiddigahoodii sidoo kaleetana bandhiga ay soo bandhigeen qeybta hore sanadkan horyaalka laliigaha masaladaha barcelona real madrid keliya ay udhexeeya kasoo jeeruna sanadkana ay ku dagaalamayaan horyaalka waa maadsantaa cabdirshiidow runtii waa sheegtay barcelona kubad ahaan ay ka fiicnaayeen qeybtii hore iyo xataa qeybtii labaad kubado badan oo ay markaa ay sameeyeen xidigaha barcelona marka weerarka la eego waxaan arkaynay inuu markaa xidiga jo cancelo oo barcelona markaa u ciyaaray inuu khasaariyey fursado badan uu helay oo mm. xitaa ku helay sigiisyaad meesha u dhow ama rigoorada meesha laga tuuray gudaha markaa boxka mm. ma aysan suuro gelin inuu markaa dhamaystiro oo finishinka ayaa ku liitay kooxda barcelona marka si guud marka ciyaara la eeg cabdilshiido waxaad ogaanaysaa haddii aad fursad khasaariso hal laba saddex waxa aad firataa haddii aad gool leedahay in lagaa barbareeyo hadii kalena lagaa badiyaba marka sida muuqata sidii aan dhacday barcelona fursadahooda ay ka faaidaysan waayeen waana lagu ciqaabay oo waa laga adkaaday saddex dhibcooda looga qaatay si guud laakiin marka la eeg ciyaarta barcelona waa ay xakameeyeen waay ciyaarayeen sbirada ku jiray kubadooda marka laga qaybta hore iyo marka lasoo noqdayba qaybta labaad laakiin waxaa ku liitay natiijada qeybta waxaa laga fiiriyaa marka la eego dhamaystirkaaga finishinkaaga siuu yahay iyo gool sida ay tahay haddii aadan gool dhalin mar walba oo goolhalinta kugu liidato ama mar waliba oo ay dhibaato ku haysato ama lagaa barbaray haddaa gool leedahay ama lagaa badiyo marka saa sheegtay eh, su-aashaada kale hadaan usoo noqdo eh, miyuu udhexin karaa barcelona iyo real loolanka horyaalka sida muuqata waa labadooda garona waa ka xirsan dareemayo marka suuragalna maaha inay kulley loolanka geli karto waa suuragal inay wax walbaa ka dhici kara kubadda cagta marka la joogo laakiin uma muuqato inay u baacdhigi karto real madrid iyo barcelona jooga inay marka loolan horyaaleed ay gasho sida muuqata tobankii sane ee lasoo dhaafay ama labatankii sane lasoo dhaafan horyaalka wuxuu udhexeeyay uun kooxaha ka dhisan markaa ama real madrid ama atletico madrid iyo sidoo kale barcelona labada ugu badana barcelona iyo real madrid u ah. marka hadda su-aashaas shaki kuma jiro jawaabteeda loolanka wuxuu udhexeyn doonaa kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona midood ayaana hanan doonta waxayna ku xiran tahay hadba bandhigooda iyo natiijooyinka ay ka helaan kulamada horyaalka aan weli dhaweyn uun bilow ah. aad i aad waayahay markaan waxaanu eegeynaa kulanka weyn ee derby manchester waxa weyaan ma united garoonkooda traford waxay ku saldhaween doonaan koox kubadda cagta man city tobanka sana ugu dambeeyey tan iyo markii ciyaaraha uu ka fadhiistay ninkii haleega ahaa ee man united waxa weyaan koobabkii badnaa u qaaday eh, frogson waxa weyaan tan iyo markaas ilaa hadda ma united waxa weyan horyaal maysan ku guuleysan markaynu egna awoodda tobanka sana ugu dambeysay man city iyo ma united aad iyo aad man city ayaa kaga wanaagsanayd markaynu eegno ericton hag waxa uu wajahayaa koox inabaana caadi ahayn oo saddexdii sano labadii sano ugu dambeeyay koobku guuleysanayay sidoo kale doonayaan sanadkan saddex kaleeto ama saddex sanoo xiriir ku guuleystaan beb gordola waa tababare aad iyaad wanaagsan markaynu eegno laakiin labadii kun ugu dambeysay banaanka oo ay mancity ay ciyaarayeen kulamada banaanka waa laga soo badinayay oo waxa weeyaan waa la garaacay oo dhibco ay luminayeen beb gordola markaynu eegno xil ciyaareedkan waxa weeyaan way ka jaban tahay kevin dubruni oo uu ka dhaawacan yahay markaynu eegno xil ciyaareedkan goolasha xataa united ah, ah, kooxda kubadda cagta mancity weeyaan sagaal iyo gool ayay dhaliyeen oo waxaa ka wanaagsan arsenal oo waxaa ka wanaagsan kooxda kubadda cagta taham oo liverpool ayaa ka fiican oo astonville ayaa ka wanaagsan xataa newcastle ayaa ka wanaagsan xataa brighton ayaa ka wanaagsan marka taa u ka dhigan kooxda kubadda cagta mancity xilli ciyaareedkan gooldhalintoodii waxa weeyaan sagaal gool ay dhaliyeen inkastoo difaacoodu aadeedu wanaagsan yahay markaynu eegno haalan waxa weeyaan waxuu ka hor imaanaya kooxda kubadda cagta united waa kulan xiiso badan sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta united xidigo muhiim ah ayaa ka dhaawacan sida kasamiro show inkastoo kasamiro leeyahay waa macquul inuu soo laabto sida show eh, ninka lagu magacaabo wambisaka leandaro ninka lagu magacaabo eh, martines weeyaan kulankan waxa weeyaan waa kulan muhiima ayaa ah. isleedaha kulankan awood ahaan markii la eego united waxa weeyaan iyagu hadda waxay leeyihin shan iyo toban dhibcood united masityn waxay leedahay kow iyo labaatan dhibcood marka ka waran waa mahadsan tahay eh, cabdirshiidow runtii kulan adagaa jira eh, derby manchester mid kamid a ah kulamada ugu xiisaha badan horyaalka ingiriisku kamid yahay marka la eego loolan taariikhaadka iyo xifaaltanka ka dhexeeya kooxaha manchester hmm. ee eh, labada manchester marka markaan eegna haatan bandhiga ay sameynayaan horyaalkan si u bilowday kooxaha manchester city iyo united hadee sida muuqata cabdirshiid sida ka warqabto ay kala duwan yihiin oo waxay kala yihiin cad iyo madow bandhiga manchester city waa bandhig qurux badan runtii ay horyaal ku bilowdeen guulo fara badan ay gaareen inkastoo ay laba guul darro isku xigtay ay la kulmeen oo ay garoonka kooxda kubadda cagta ee emirates iyo malimakis garoonka marka kooxda kubadda cagta ee wolves hmm. ay guul darro kasoo qaateen laba kulan isku xigtaana markii ugu horreysa laga badiyey waxaa ogaanaysaa cabdirashiid awoodda united manchester city marka la eego in laba kulan isku xigta laga badiyey tan iyo laba kun sideed iyo toban halkaasiaba ka caddaaba marka marka la eego awoodda kooxda kubadda cagta in laga badiyaabo adagba manchester city sida muuqata xitaa kulamo isku xiga marka awood ahaan waxaa isleeyahay manchester city aada u gacan sareysa inkastoo wax walba dhici karaan sanadka horena haddaan u eegno kulankii udambeeyey dhex maray ama labadii kulana udambeeyey waa ay kala qaateen dhibcaha oo waa ay kala adkaadeen kulan waxaan rajeynaya lix gool inooga badiyay kooxda kubadda cagta ee united oo min saddex gool ay ka kala dhaliyeen phil foden iyo sidoo kale erlin harland sidaas oo kale united iyana guulay gaartay oo laba gool iyo gool ay ku adkaatay garoonkooda Ah, marka waa kala qaateen laakiin horyaalkan marka la eego united haatan isdhexyaac badana ka jira tanhaag wuxuu ku wareeray informationka iyo sidoo kale safitaanka kooxda dhaawacyo badanna ibtilo badan haysato dhanka dhaawacyada xidigo badana ka dhaawacan marka markaan eegno xaaladda united ay ku jirto iyo bandhiga manchester city isfahamka xidigahooda ka muuqda xidigaha bedelka fadhi iyo kuwa inay isku mid yihiin ana waxaan karaa manchester city runtii wadadeeda guulaha wadan kartaa sidoo kale haddana waxyaalaha barshar manchester waxaa kamid a ah. kooxna horyaalay rabtaa kooxna de sida muuqata waa in sidii champion leaga iyo booskeeda top treega ama top fourka usoo ciriirsan layd rabtaa marka si haddaan saas ka eegno inkastoo aysan fogeen man united laftirkeeda shan toban dhibcood leedahay hoggaanka wax badan loogama horeeyo waxay la tahay de sideed dhibcood waxsaasaa looga horeeyaa marka la eego tottenham city marka la eegana shan dhibcood bay ka horeysaa iyadan waxay leedahay eh, ama lix dhibcood koob iyo labaatan dhibcood ay leedahay marka kulankan waa kulan adag eh, cabdilrashiid city eh, unbay marka la eego win probabilityga ayadoo u badan yahay inkastoo waxaan kubadda cagti yihiin wax walba ay dhici karaan mm. laakiin ani ahaan waxaan isleeyahay awood markii laga hadlayo ama dominant iyo banuuni in la haayo iyo in yacni banuuni la isbaro city tobankii sane ama shantii sane lasoo dhaaf horyaalka ingiriiska iyada xog haystay waxaana taa cadeen ugu filan mm. in saddex xil ciyaaro isku xigta ay qaado horyaalka ingiriiska markaana u socoto markii afaraad marka dee waa koox awoodeeda banaanka ee taalo laakiin haddana united laftirkeeda taariikhda kuleedahay kulamada derby manchester sida muuqatana dee laftirkoodu burhaantooda la imaan doonaan tanhaag barashar badana saaran shaqadiisa xataa waleeyahay calaam su-aala kor saaran cabdirashiid laftirkiis wuxuu doonaya marka inuu bandhig sameeyo si ugu yaraan xataa kulamada waaweyn uu guul u gaaro haddii markataa aysan dhicina laftirkeeda waxaa qalqal geli karaa shaqadiisa laakiin culeysyo badanaan haysta cabdirashiid laftirkiisa diga badanaan ka dhaawacan haddana saasay tahay qaab ciyaaraadka united waa u liitaa haatan arkayna kulanka udambeeya jamio leaga inay ka fakadeen koox yar oo comanhegel yirahdo oo garoonkeeda old trafford ku ciyaarayeen marka sida muuqato bandhiga united xil ciyaareedkan jahwarar badana ka jira oo ama dhanka tababaraha iyo dhanka xidigaha marka la eego laakiin de wax walba waxaan ka horsugi doonaa natiijada ciyaarta lakin ani ahaan waxaa manchester city ayaa markaa kulankan adkaan karta kulankan derby manchester aad aad waa yahay cabdicasiis saciid beered oo uu yahay guud ahaan barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho tan ayaanu kusoo gabgabayna barnaamijkan barnaamijka sixigahna oo la kulantay